بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة waxaan ku dhex jirnay ghaswatu badrin waxaan ka soo baxnay macrakadii iyo dagaalkii inuu dhammaaday oo dagaalkii uu ku dhammaaday guul inuu ilaahay dadka muslimiinta ahaa ee kooxda yar ahaa uu siiyey gaaladii kibirka iyo xuyalaaga la timidna ilaahay inuu halaagay in badan oo ayaga ka mid ahna lasoo qafaashay hadda markii macrakadii ay dhammaatay oo nebiga saddex maalmood uu deganaa meeshii beder ahayd dabadeetana odayaashii mushrikiintana sanaadiidoodii ahayd meydadkoodii markuu ceelka ku lagu riday dabadeed uu la hadlay arrintaas markaan soo aragnay kadib ayuu nebigu wuxuu u dhaqaaqay inuu aado madiine iyo halkaa inuu u laabto tiibuu marka shiikhu ka warramaya aan arki doonno in allahu tacaala alrasuulu sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam oo ila almadiinati madiine xaggeedii aaday oo u kacay weeyaan wataqadama arasuulu sala allahu calayhi waaalihi wasalama ila almadiina nebiga wuxuu aaday oo xaggeeda u kacay ila almadiinati madiine ayuu aaday mutawajan binasri illaahi isaga oo taaj looga dhigay gargaarka allah subxaanahu wa tacaala taajkana waxaa la yidhaahdaa waxa ay boqoradu gashtaan oo madaxa gashadaan oo jawaahirta iyo dahabkay waxaa ka kooban ayaa la yidhaahdaa laakiin hadda looma jeedo taajkii rasmiga ahaa oo boqortooyada labisan jirtay baa nebiga madaxa loo geliye maahee isagoo oo guul watow tegay wey saasaa loo jeeda nasrigii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo gargaarkii rabbi isagoo wato ayuu halkaa aaday nebiga madiine ugu laabtay wa macahu isaga oo nebiga ay la jirto oo wato alhanaa'imu walusaara alghanaa'imu xoolo oo gaaladii laga helay oo haniimo la yidhaahdo haniimooyin wato iyo walusaara dad lasoo qafaashay alusaara waalasaara labadaba waa la yidhaahdaa waa jamcu asiiri asiirna oo qofka lasoo qafaasho weeyaan marka hamsada ama god ama kordhig isaga oo kuwo lasoo qafaashay wato haniime iyo xoolo badanna mushrikiintu ay lahaayeen wataa ayuu madiino xaggeedii aaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele dadka lasoo qafaasho wataanu ku sheegnay ilaa toddobaatan nin ayay soo qafaasheen muslimiintii oo mushrikiintii reer maka ay ka soo qafaasheen falamaa wasala qariiban min asafraai falamaa wasala nebiga markuu uu gaaray calayhi salaatu wasalaam qariiban min asafraa meesha safro la yidhaahdo waa qaryadii aan hore u soo marnay magaceeda oo jibaal laba buuro dhexdeed ku taallo markii halkaa uu gaaray ee nasala waxaa soo degay xukmu alghaniimati waxa soo degay oo qur'aanka ka mid ah haniimada xugumka ay leedahay xoogaa dadkii muslimiinta ahaa ayaa xagga haniimada ka dooday oo ka murmay xoolaha sida loo qaybsanayo markaasaa wuxuu leeyahay markuu nebigu halkaas soo gaaray falamaa wasala qariiban min asafraa markuu meeshaas soo gaaray baa nasala waxaa soo degay xukmu lhaniimati xoolahan gaalada laga soo helay oo ghaniimada ihi xukumkeeda sharciga ihi ayuu rabbi soo dejiyey subxaanahu wa tacaala markaasuu fa akhada minhaa nebiga wuxuu ka qaatay haniimadii intaanan la qaybinin ka hor alkhumusa shan meelood meel ayuu ka qaatay wa qasamahaa arbacatu akhmaaskii soo haray yacni shan meelood markii loo qeybiyey hal markii laga bixiyey afartii soo hartay ayuu nebigu qaybiyey haniimadii sawiyan si siman ayuu u qaybiyey bayna algusaati dadkii dagaalka ka qayb galay oo muslimiinta ahaa oo ghusaada ahaayee duulay ayuu u qaybiyey intoodii dagaalka ka qayb gashay buu si siman ugu qaybiyey marka markay muslimiintii ka doodeen oo haniimadii ay isku qabqabsadeen baa nebiga uu ka wareejiyey markii aayadahan ay soo degeen aniga ha laygu soo wareejiyey buu yidhi xoolahoo idil markii lagu soo wareejiyey shan meelood baa loo qaybiyey shantii meelood hal meel nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la wareegay waana arki doonaa sida loo qaybiyey afartii soo hartay baa dadkaa marka loo qaybiyey dadkii khusaada ahaa ee dagaalamay dagaalka dadkii ka qaybgalay keliyaha loo qaybiyey waa midda allah uu leeyahay markay isqabsadeen yas'aluunaka cani alanfaali qul ilanfaalu lilahi qul ilanfaalu lilahi wاrasuuli faاtaquu اllaha waaslixuu data baynikum waaطiicuu اllaha warasuulahu in kuntum mu'miniin aayaddaas bilowgeeda waxay ku soo degtay waa taa weeyaan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can alanfaali alanfaal waa jamcu naflin waa alhaniima baa loo jeedaa haniimadii mushrikiinta laga soo helay ayay wax kaa weydiinayaan xaggeeda qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul waxaad ku tidhaahdaa haniimadaas allah iyo rasuulkiisa ayaa iska leh xukunkooda ayagaa meeshay u gartaan dhigaya weeyaan laakiin idinka inaad iskhilaabtaan maahe fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka baqa allah ka cabsada dhexdiinana hagaajiya khilaaf yuusan dhicine khilaafka dhexdiinaa hagaajiya wa atiicu allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisana ateeca in kuntum mu'miniin haddaad tihiin dad ilaahay rumaysanoo mu'miniinah daacadii ilaahay iyo rasuulkiisii la imaado ogolaada xukumka ilaahay weeyaan qaybteedii markii sidaa la yidhi suuradda awalkeeda xukumkeedu allah iyo rasuulku ay leeyihiin markii loo sheegay baa qaybteedana isla ay soo degtay qaabkii loo qaybinayay isla suuradda dhexdeeda waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiin wlmasaakiini wabni sabiil in kuntum aamantum biاllahi wma anzalna cla cabdina ywma alfurqaani ywma altaqa ljamcaan wallahu calaa kulli shayin qadiir isla suurat lanfaal ayaa aayaddaasi ku jirtaa waxaad ogaataan buu rabbi yidhi waclamuu annamaa hanimtum min shayin wixii aad soo qanimaysataan gaalada muxaaribiinta aad ka soo heshaan xaggooda oo wax xun um ah ama ha yaraada ama ha weynaadee fa anna lilaahi khumusahu walilrasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili markii shan meelood loo dhigo halka meel oo nebigu uu qaadanayo ma aha nebiga inuu jeebkiisa gashanaye waxaa iska leh rasuulkaa iska leh dadkii qaraabada iskale qaraabadii rasuulka iska leho la siini agoontiibaa iska leh masaakiintiibaa iska leh musaafiriintiibaa wax laga siin wahaakada khumuskii sidaasaa loo qaybinaya dadkaas oon dagaalka ka qaybgelin ayaa xaq ay leeyihiin laga dhigay oo la siinaya qaraabada nebiga maadaama ayan zakada qaadanin ayagu sidaasoo kale baa haniimada iyo laga qaybgeliyaa oo la siiyaa weeyaan dadkan kale oo agoonta iyo masaakiinta iyo musaafiriintaba ayaguna sidaasay leeyihiin wixii soo haray waa la qaybiyaa dadka dagaalka galay ayaa iskale afartaa qaybood la siinayaa wey marka nebiga sidiibuu u qaybiyey marka aayadaha soo degtay fa akhada minha alkhumus khumuskiibuu ka baxshay oo dadkaas lasoo sheegay ay iska lahaayeen waqasamahaa sawiyan intii soo hartayna si siman ayuu u qaybiyey bayna alghusaati dadkii dagaalamayay ayuu dhexdooda si siman ayuu ugu qaybiyey weeyaan falamaa xalla bisafraa meeshaa safro la yidhaahdaa markii uu degay oo nebiga uu degay waxaa dadkii lasoo qafaashay dadkii waxaa ku jiro sanaadiidda quraysh raggii ugu dhibka badnaa dacwadan iyo tawxiidka la dagaalankeeda iyo rasuulka dhibkiisa ugu dhibka badnaa ayaa ka mid ahaa dadka lasoo qafaashay kolka markii uu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam meesha safro la yidhaahda amara biqatli nadr ibni xaariin amara rasuulka wuxuu faray biqatli nadr ibni xaari ninka nadr ibni xaari la yidhaahdaa dilkiisa ayuu faray in la dilo nadar ibni xaari isagu wuxuu ahaa yani ninkii wuxuu ahaa soo kiraysan jiray haweenka heeso oo intuu aada shaam iyo dhulka intuu tago ka soo ururin jiray khuraafaadkii dadkii hore iyo taariikhdoodii qasaskoodii markuu soo qaado nebiga meesha uu qur-aanka ku akhriyo markuu nebiga ka taga booskiisii ninkii imaan jiray buu ahaa oo asna khuraafaadka akhrin jiray khuraafaadkaa daldali jiray marka uu waxaas uu daldalo uu akhriyo ayuu yani hadalladiisa ay ka mid ahayd uu oran jiray bimaada muxamadun axsanu xadiian mini muxuu muxamed iiga sheeg ka wanaagsan yahay wuxuu akhriyey oo kale ana akhriye buu dhihi jiray khuraafaadka inta sheego bal intuu gabdhaha yani soo uruuriyo heesaa oo meel khamraa uu keeno buu dadkii uu maqlay inuu nebiga raaco inta u yeerto ayuu gabdhaha inta la hadla dhihi jiray yacni wuxuu dhihi jiray gabadhi heesi jirto wuxuu ku leeyahay fulaan ninka la yidhaahda acimiihi wa asqiihi ninkan hebel la yidhaahda cunnana sii khamradana waraabi buu yidhi khamrana sii waaniihi una hees buu dhihi jiray maxaa yeelay haada khayrun mima yadcuu ilayhi muxammadun kan oo khamradoo la cabo iyo maaragtay cunadan iyo heeskan yaa nebi maxamed wuxuu dadka ugu yeeraya ka wanaag badan hadalladaas iyo wax lamid ah ayuu nebiga ku oran jiray nadar ibnu xaari weeyaan marka ninkaas oo aada nebiga u dhigi jiray ayuu dilkiisa nebiga faray calayhi salaatu wasalaam markuu meeshaas soo gaaray amara wuxuu faray biqatli nadar ibni xaariin ninka nadar ibni xaari la yidhaahda dilkiisii ayuu faray fa daraba cunuqahu waxaa qoortiisii gooyey oo luqunta qoorta ku dhuftay caliy bnu abi aalibin cali bn abi aalib baa dilay oo madaxii ka jaray walama xalla markuu nebigu degay bicirqi adabya meesha cirqi dabya la yidhaahdaa waa ismu makaan oo bader iyo madiine u dhaxeeyo weeyaan meeshaa markii uu degay ayuu amara wuxuu faray nabiga calayhi salaatu wasalaam biqatli cuqbata bna abi mucaytin ninka cuqbata bna abi mucayd la yidhaahdaa dilkiisa ayuu faray isagana in la dilo marka waa yani cuqbata bni abi mucaydna waa ninkii nebiga ceejin jiray calayhi salaatu wasalaam oo intuu ceegada ku dhagay maradiisa ku marwajiyey isagoo dili rabo abubakar uu ka soo gaaray ou yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah ka celin jira abubakar weeyaan waa ninka yacni maaragtay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan ou arko ma dheerta xoolaha geela inta soo qaado dusha ka saari jiray oo aad iyo aad rasuulku u dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam isagana nebiga in la dila buu amray wey faqatalahu markaas cuqbata bna abi mucayd waxaa dilay caasim bnu haabitin alansaariyu ninka caasim ibnu thaabit la yidhaahdo oo reer ansaar ka mid ah ayaa dilay wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa maya caasim ma diline caliyu bna abi aalibin cali bna abi aalib baa isna dilay ayadana waa la yidhaahdaa wey marka dadkii ru'asada ahaa ee fitanka wadi jiray qaarna waa kuwa ku baaba'ay beder qaybtii soo harta kuwooda ugu dhibka badnaana waa kuwan meesha labadan ay ka mid tahoo la dilay weeyaan amaa ru'uusu lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii dadkii madaxda u ahaa aladiina muslimiintii kharajuu soo baxay litahni'atihi nebiga inay u tahniyadeeyaan guushaa ilaahay uu siiyeen inay ugu tahniyadeeyaan darteed u soo baxay falaqawhu nebigii ayay la kulmeen sala allahu calayh waali wasalam birawxaa'i meesha rawxa la yidhaahdo ayay nabigii kula kulmeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma raafaquuhu markaasay la soo rafiiqeen ay soo raaceen yushayicuunahu ayagoo nebiga soo sagootinayo ayay soo raaceen madiinay ka baxeen maadaama ay guushaa maqleen muslimiinta madaxdoodii oo aanan shalay dagaalka ila casiima ma ahayn waajib loogama dhiginoo khasab ma unan ahayn qoladii hartay guushii markay maqleen ayay nebiga meeshaa rawxa la yidhaahday uga hortageen dabadeetana way soo raaceen wayna soo sagootiyeen uma raafaquuhu yushayicuunahu ayagoo oo sagootinaya bay la soo rafiiqeen ila almadiinati madiine ayayna usoo raaceen la yimaadeen weeyaan fa dakhala nebiga wuxuu soo galay fiiha madiine ayuu soo galay mudfira isagoo ah mid guulaystay isagoo mid guulaystay ah mansuuran xag alla looga gargaaray yacni isagoo mudfir ahoo guulaystay oo rabbi xaggiisana looga gargaaray ayuu nabiga madiine kusoo laabtay oo soo galay isagoo qad khaafahu ou ka cabsaday ay ka baqeen kullu caduwin cadow kasta kulligiina markii quraysh oo awooddaa lahayd ay jabtay cadow kasta kulligiina uu nebigu ka baqay ayuu madiine soo galay wa aslama waxaa islaamay oo diintii qaatay basharun dad oo kaiirun fara badan ayaa islaamay oo diinta islaamka soo galay markaas cabdulaahi bni ubayi oo khasraj madax uba ahaa oo awsii khasrajba inuu boqor u noqdo la rabay markii nebiga uu yimidna calayhi salaatu wasalaam boqortinimadiisii waayey oo aanan islaamina shirkigii ku jiray ayaa markuu guushaas muslimiinta arkay buu isna islaamnimadii daahirsaday tiibuu marka shiikhuu noo sheegay wa tadaahara wuxuu muujistay cabdullaahi ibnu ubay cabdullaahi ibnu ubay ninka cabdullaahi ibnu ubay la yidhaahdaa oo ra-iisulmunaafiqiin ahaa iyo wa zumalaa'uhu saaxiibbadii dadka isaga rafiiqa la ahaa ayaa waxay daahirsadeen bilislaami islaamnimadii bay muujisteen oo xagga daahirka iyo carabka ayay yidhaahdeen ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah ama xagga qalbiga kufaaray ka yihiin waa gaalo wey ma rumaysna waxay islaamka u soo galeenna oo u daahirsadeen waxa weeye aada naftiinna iyo maalkiinna iyo aada ku badbaadaan darteed yacni inaad inay badbaadaan oo aanan dhib uusan soo gaarin mar haddii islaamkii iyo yani muslimiintii ay show ka yeesheen oo diinta islaamka daahir noqotay daraaddeed bay marka islaamnimada muujisteen maxaa yeelay qofka marba hadduu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullaahi ou yidhaahdo qalbigaba xataa kufri ha ku haysta hadduu rabe muslimiinta waxaa la rabaa daahirka in la xukuma daahirka in la xukumo sidaa darteed maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa waa xaaraam weeye qof laa ilaha ila allah muxamedun rasuululahi ku dhawaaqay maxaa yeelay kelimada kelimatu tawxiida ayaa maanica ah oo ilaalinayso curdigiisa iyo sharaftiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisa kelimadaas uu ku dhawaaqay baa ilaalinayso amaa wixii qalbigiisa ku jiro munaafiqnimo iyo kufri iyo shirkiya annagu ma ogin daahirka inaan dadka kula mucaamaloonnaa nala amray ilahay baa kula xisaabtamayay qalbigaas waxa ku jira weeyaan marka adiga daahirkaa la rabaa inuu qofku marba hadduu kalimatu laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah oo muujisto inaad muslimnimada u ictibaarayso ayaa lagaa raba oodan ku xadgudbin weyaan walidalika uu nabigeena munaafiqiinta ma taaban jirin isagoo ogo waliba loo sheegay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq layidhi buusan nabigeennana taaban jirin maxaa yeele daahirkaasay muujisteen nabiguna waxyaalo badan buu u diidi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weyaan qisat lusaara yacni hadda dadkii lasoo qafaashay xukunkoodii ayaa iyagana nala kaga warramay iyo sidoo nebiga u maamulay qisadooda sida ay ahayd yaana loo sheegi qisatu lasaara kuwii lasoo qafaashay warkoodii iyo qisadoodii buu meesha noogu dhigay sheikha weeyaan walama istaqara rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam walama istaqara markii uu sugnaaday rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam markii uu sugnaaday oo madiine uu degay oo muddo joogay buu istashaara nebiga la tashaday muslimiintii fil asaara dadkii lasoo qafaashay shanigooda fii shani alasaara ayuu kala tashaday maxaan ka yeelnaa toddobaatankan qofoo lasoo qafaashay ayuu xukunkoodii weydiiyey markii labadii la dilay laga reebo marka abuubakarna talow u jeediyey cumarna talow u jeediyey labadiiba marka shiikha noo sheegay fa ashaara abubakrin bakrin bakr wuxuu nebiga u ishaaray oo kula teliyey biakhdi lfidyati minhum biakhdi lfidya furasho in laga qaado oo xoolo ihi minhum ayaga laga qaado qof walbaba in la yidhaahdo isfuro oo furashadaa laga qaado abubakarna furashadaas marka uu leeyahay qof walbaba madaxaada furaha la yidhaahdo oo xoolaha laga qaado waxyaalaha uu ku cileeyo waxa weeyaan xoolahaas laga qaadayaay muslimiinta maadaama aynan xoolo lahayn inay awood u noqoto oo cadow badanna ay leeyihiin si ay marka xoolaha dadkan laga qaataa ay xoog ugu noqoto hub iyo wax lamida ay ku gataan si cadowdooda iskaga dhiciyaan arrintaas darteed ayuu maaragtay ugu jeediyey iyo wuxuu kaloo yidhi wacasaa an yahdiyahum allah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ou hanuuniyo oo fayakunuu lanaa caduda markaasna ay xoog noo noqdaan intay soo hanuunaan markii la sii daayo ay muslimiintu kusoo biiraan oo muslimiin noqdaan oo dadkii marka ay xoojiyaan baa dhici karto marka arrimahaasuu ku cilleeyey weeyaan xoolo in laga qaata buu sidaa u jeediyey wa ashaara cumaru cumarna nebigu wuxuu u ishaaray biqatlihi kuwaa dilkooda in la laayo toddobaatankaba in la dilo ayuu cumarna u ishaaray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku yidhi rasuulka ilaahayow anigu waxaan arkaya inaad disho ayaan arkaya markii abuubakar taladaa uu jeediyey baa nebiga cumar la hadlo wuxuu ku yidhi maa taraa yabna alkhadaab adigana maxaad arkaysaa oo ra'yeenaysaa ina khaaabbow markaasuu wuxuu yidhi abubakar waxa uu arkay ou ra'yiyeeye anigu ma ra'yeenayo aniga waxaan arkayaa buu yidhi an tumakkinunii an tumakkinanii min fulaanin waa nin qariib cumar qaraabadiisa ah hebel inaa aniga ii dhiibto fa adriba cunuqahu aniga markaa ninka aan qaraabada nahay aniga ii dhiib anaa dilaye markaasna watumakkina caliyan cali ibn abi aalibna min caqiilin walaalkii oo caqiil ibn abi aalib ina u dhiibto oo madaxa ka jaro yani fayadriba cunuqa ou dilo markaasi wakadalika xamzana sidoo kale qariibkiisii qaraabadii walaalkii inaa u dhiibto si ou u dilo marka sababtaan sidaa u yeelaya wuxuu leeyahay waxa weeye xataa laa yaclama acdaau llahi annahu laysat fii quluubina hawaadatun lilmushrikiin inay ogaadaan dadka mushrikiinta ah oo cadowga ilaahay ah inaysan wax naxariisa qalbigeenna ugu jirin inay ogaadaan darteed ayaa sidaa u yeelay buu leeyahay tan labaad dadkani waa sanaadiidu qurayshin wa a'immatuhum wa qaadatuhum dadkoodii ugu horreeyey madaxda u ahaayo waxaan soo abaabulayay waa kuwaan wey marka aniga waxaan arkayaa in la laayo ra'yiga abubakar oo kalena arki maayo markii labadaas ra'yi uu dhagaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa qarara rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu sugay oo ra'yi ahaan u qaatay akhda alfidyati in dadkaa xoolo laga qaato oon la laayin yacni ra'yigii uu soo jeediyey abubakr sidiiq radia allahu canhu ayuu nebigu ku qancay oo ah in fidyo laga qaato marka faqarara wuxuu xukumay nebiga oo go'aamiyey rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam akhda alfidyati fidyo qaadashadeed ayuu go'aamiyey waa in fidyo laga qaato buuyi fidyada la qaadanaya iyo xoolaha isku furanayaanna wa kaanat min arbacati aalaafin ilaa alaaati aalaafin ilaa alfi dirhamin waxay u qaybsamaysay saddex darajo dadka xoolaha laga qaaday wixii xoolo leh dadku way is yaqaanaan qolo afar afar kun oo maaragta waxaa laga qaadayaa afar kun oo dirham qolo waxaa laga qaadayaa saddex kun oo dirham qolo waxaa laga qaadayaa kun dirham sidaasaa loo qaybiye weeyaan wa kaanat waxay ahayd haniimani fidyadii iyo furashadii min arbacati aalaafin afar kun laga soo bilaabo ilaa alaaati aalaafin saddex kun laga soo gaaro ilaa alfin kun ilaa alfi dirhamin kun dirham laga soo gaaro ayaa laga qaadayay qof walbaaba xoolaha uu leeyahay ayaa la qiyaasayey markaasaa hebel afar kun baa lagaa rabaa adiga saddex kun adiga kun saasaa loogu qeybiye weyaan qoladii aan xoolo wadeen ama fuqaro ahayd maxaa la samayn waman kaana minhum yaqra'u wayaktubu fajacala fidyatahu an yucallima cashrata khilmaanin min almuslimiina waman kaana qofkii ahaa oo minhum ayaga ka mid ah dadkii lasoo qafaashay ka midi yaqra'uu mid wax akhriyo wayaktubu mid wax qoro qoraalka iyo akhrinta hadduu yiqiinay fajacala nebigu wuxuu yeelay fidyatahu furashadiisii wuxuu ka dhigay an yucallima ninkaasi inuu baro cashrata khilmaanin yani toban wiil oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah inuu alkitaabata walqiraa'ata labadaba inuu baro qoraalka iyo akhrinta inuu baro marka yani ree maka waxay ahayn dad qoraalka iyo kitaabada iyo akhrinta ku fiican laakiin ree madiina qoraalka saas dadkooda uguma fiicnayn marka sidaa darteed baa in waxaa laga dhigay qolada aanan xoolo haysanin laakiin wax garanayso inay dadkaas muslimiintaa nin walbaba markuu toban wiil qiraa'ada iyo kitaabada uu baro farta sida loo qoro loona akhriyo markuu baro dabadeed in la sii daayo oo furashadiisii taa laga dhigo wa axsana nebigu uu ixsaan sameeyey ilaa bacdi alasaara dadkii lasoo qafaashay qaar ka mid ahna wuu iskaga ixsaan sameeyey ayadoon waxba laga qaadanin aanan la dhihin hebel waxbar ayaa la iska sii daayey oo u ixsaan sameeyey faaطlaqahum nebiga waa uu sii daayey bikayri fidyatin isagoon furasho ka qaadanin furasho la'aan ayuu nebigu kusii daayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka dadka saasay u qaybsamaan qolo xoolaa laga qaaday xoolihii ama ha bataan ama ha kala yaraadaan hadba qofkoo tabartiisa weeye qolana alkitaabatu waalqiraa'a inay dadka baraan qolana waxa weye waa la iska sii daayey oo nebigaaba iskaga tafadulay salawaatu ullahi wasalaamu diin lcilmi walmacrifa inay tahay maxaa yeele dadkaas waxaa shardi looga dhigay inay dadka tacliimiyaan oo dadka umminimada in laga saaro qofka ummi inuu noqdo in laga saaro ayuu maaragtay nabigeenna maaragtay uu doonay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii arrintaa nebiga uu xukumay fidyadii ay dhammaatayo sidaa fidyadii loo qaatay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala canaan nabiga la canaananaya calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala oo ra'yigii cumarna ilaahay uu ku ayidayo ra'yigii cumar uu qaatayna ilaahay uu ku xoojinayo fii suurati alanfaal uu rabbi leeyahay wamaa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi alard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim waxaa la leeyahay maa kaana lilnabiyi nebi suuragal uma aha yacni maa yanbagii walaa yasixu wax suuragal ah uma aha nabigii wax ka dhici karana ma aha an yakuuna lahu asraa dad uu soo qafaashay inay jiraan isagu leeya daduu soo qafaasho inuu soo qafaasho xataa yudkina fi lard ilaa dhulka uu gaaladii xarkajiyo oo kufriba la waayo inuu wax soo qafaasho ma ahan baa laleeyahay fidyadaasaa lagu diiday markaasaa la leeyahay turiiduuna carad dunya adduunka dhaldhalaalkiisa miyaad doonaysaan iyo berbirkiisaad rabta xoolaad doonaysaan miya markaa fidyada ka qaadanaysaan xoola doon baa tihiin miya wallahu yuriidu alaakhira allah wuxuu idinla doonayaa daarta aakhira dalabkeedii inaad raadsataan ayuu ilaahay idinka doonayaa wy marka waa nooc canaanta ka mid ah oo allah uu nabiyulaahi maxamed ku canaananayo laleeyahay inaad fidyo qaada tahay furitaan inaad qaada tahay maba ahaynba ee waxay ahayd in gaaladan la xarkajiyo eber laga dhiga bay ahayd baa la leeyihi wabacaat zaynabu bintu rasuuli اllahi sal اllahu alayh fii fidaai zawjiha abilcaas bimaalin fiihi qilaadat laha wabacaat waxaa dadka lasoo qafaasha ku jiray nin la yidhaahdo abulcaas la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa wuxuu qabay zaynaba bintu rasuuli اllahi sal اllahu alay wasalam nebiga gabadhiisa buu qabay khadiija bintu khuwaylidna oo nebiga xaaskiisii ahaydna habaryar bay u ahayd habaryar bay u ahayd ninkaasaa dadkii lasoo qafaasha isagoo mushriga ku jiray markaasay gabadhii maadaama fidye dadkii la yidhi has furtaan zaynabana maka ay joogto ayay waxay soo dhiibtay xoolo xoolay soo dirtay xoolihiiba waxay ku soo dhex dirtay kuul oo hooyadeed ay lahaan jirtay khadiija bintu khuwaylid radi allahu canha ay lahaan jirtay oo ayada kusoo wareegay ayay kusoo dhex dartay tiiba markii xoolihii nabiga loo keenay oo layidhi gabadhaadii baa ninkeedii inay ku furatan rabto ayuu nebiga markuu arkay kuushiibuu khadiija soo xusuustay radia allahu canha khadiija bintu khuwaylid oo dacwadan iyo diinka iyo tawxiidka usoo gargaartay oo gabadhaanna hooyadeed ahayd ayuu soo xusuustay markaasuu nebigu u dabcay markaasuu dadkii muslimiinta saxaabadii wuxuu weydiiyey war khadiija bintu khuwaylid waxeedii maaragtay xoole ay leedahay uma qaadan karna fidye ninkaan aan iska sii dayno saasuu ka codsaday muslimiintiina waa ka aqbaleen isagoon waxba laga qaadan ayaa marka ninkaa la sii daayay wabacaat waxay soo dirtay zaynabu gabadha zaynabe la yidhaahdo oo bintu rasuulillaahi sala allahu calay wasalam nebiga gabadhiisii ahayd fii fidaa'i zawjiha ninkeeda furashadiisii ay furanaysay ninkeedii abilcaas magaciisa abilcaas kunyadiisa la dhihi jiray bay waxay soo dirtay bimaalin xoolo bay soo dirtay xoolahaasoo fiihi dhexdiisa uu ku jiro ka mid yahay qidaadatun kuun ay ka mid tahay oo lahaa zaynaba ay leedahay kaanad kuushaasi waxay ahayd cinda khadiijata khadiija bintu khuwaylidin ayay agteeda ahayd oo khadiijo iska lahayd weeyaan fa adkhalathaa zaynaba kuushii bay waxay soo dhexgelisay yacni maaragtay fa adkhalathaa way soo gelisay biha amwaashii bay soo dhexgelisay weeyaan calaa abilcaas ayay u soo dirtay weeyaan yacni xoolihii ay soo dirtay bay kuusha kusoo dhex dirtay baa loo jeeda falamaa ra'aaha rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam nebiga markuu kuushii arkay oo khadiijo ay lahaan jirtay raqa lahaa wuu u dabcay riqatan dabacsanaan oo shadiidatan daran aad buu ugu raxmad badan ayaa qalbigiisa maaragtay khadiija u galay xusuusta uu khadiijo soo xusuustay weeyaan kolkaasuu fasta'dana nebiga idan wuxuu weydiistay asaxaabata saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim ayuu asxaabtii weydiistay fii itlaaqihi abilcaasi deyntiisa bigayri fidyatin iyadoo aan furasho laga qaadan in layska sii daayo ayuu nebigu ka codsaday fafacaluu saxaabadana way yeeleen oo nebigu waa ay ka aqbaleen salawaatu llahi wasalaamu calayh faalaaqahu markaasuu nebigu sii daayey abulcaas buu sii daayey bacda an ishtarata calayhi markuu shardi uga dhigay dabadeed uu ku shardiyey an yukhalliya inuu banneeyo uu sii daayo sabiila zaynaba zaynaba waddadeeda inuu faraha ka qaado banneeyo yacni say usoo hijrooto gabadha zaynaba la yidhaahdaa ii soo daa waxaa shardi lagugu sii daayay zaynaba inaad u ogolaato inay hijrooto oo madiine ay soo aado ayadu markay ku dambaysay markaa maka tagto gabadha iisoo daha ii timaadeen shardigaasaa yani lagu xiray asagana shardigii waa fuliyey markii maka uu tegey fakhallaaha wadadeedii buu faraha uga qaaday waa sii daayey fahaajarad zaynabu way soo hijrootay ila almadiinati madiine ayay usoo hijrootay weyaan halkaas usoo hijrootay wey marka dadkii lasoo qafaashay xukunkoodii sidaas ayuu ku dhammaaday intaas ayuu shiikhu nooga sheegay wey wafaatu ibnatihi ruqayatu wa ziwaaju ibnatihi ummi kulhuumin bicumaan wafaatu ibnatihi nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii dhimashadeedii ruqayatu ruqayo ahayd iyo wa ziwaaju ibnatihi gabadhiisii kale guurinteedii oo u guuriyo gabadhii ahayd ummi kulhuumin ummu kulhuum la yidhaahdo nebiga uu dhalay bicumaana cumaan ibnu cafaan loo guuriyo yacni waxa weeye cunwaanka wuxuu musanifka u dhigay nebiga labadan gabdhood oo ruqaye iyo iyo ummu kulhuum la yidhaahdaa um, ruqaye waxaa qabay cumaan ibni cafaan bay xaas u ahayd way xanuunsatay markuu nebiga ghaswatu badrin uu aadayey iyadoo xanuunsan buu tegey cuhmaan ibni cafaan ayuu ku reebay iyo usaamata bni zayd ayuu labadooda ku reebay inay tamriidiyaan oo daweeyaan oo la jiraan ayuu maaragtay uga tegey markii nebiga uu gaaladii ka guulaystay ruqiya meeshii bay ku dhimatay intuusan nebiga madiine imaanin baana ruqiyo la aasay oo maaragtay madiine lagu aasay markii uu nebiga muddo joogayo madiine uu yimid madiine markuu yimid oo xoogaa joogay cumaanna gabadhii xaaska ay ka dhimatay buu gabadhan kaloo umu kulhuum la yidhaahdaa ayuu haddana u guuriyey walidaalika cumaan waxaa la yidhahdaa dunnuurayna la yidhaahdaa labadii nuurkii u saaxiibka ah saasa loogu bixiyey laba gabdhoodoo nabiyulaahi maxamed ou dhalay ayaa mid markay ka dhimatay tii kalena la siiyey weeyaan wa kaanat ruqayatu gabadha ruqiyo la yidhaahdaa bintu nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabiga yani gabadhiisii ahayd waxay ahayd mariidatan mid xanuunsatay oo jiran bay ahayd xiina kharaja markii uu baxay nebiga liqaswati badrin bader duulimaadkeediiyo dagaalkeedii markii uu aaday ruqiyo way xanuunsanaedoo mariida bay ahayd tu jiran bay ahayd wa kaanat waxay ahayd ruqaya taxta cumaana bni cafaana cumaan ibni cafaan ayay xaaskiisii ahayd radi allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdeen fa amarahu nabiga wuxuu faray cumaanba wuxuu faray an yatakhallafa inuu haro oo beder uusan u raacin calayha gabadhaa ruqiye ah inuu ku haro yacni muxuuna ugu harayaa liyumridahaa ay liyudaawiihaa wayuxsina alqiyaama calayha yacni inuu daweeyo oo ow ilaaliyo maadaama qof jiran ay tahay inuu marka kor joogo ayuu nebigu ku reebay cumaan wuxuu yidhi ka har dagaalkiie waxaad samaysaa la joog gabadhaas dawadeedii iyo ka warqab iyo ogaanshaheedii wey walahu cumaan wuxuu leeyahay jru man xadara ajru man xadara badra dadkii beder ka qayb galay ajarkoodii oo kalena wuu leeyahay wa wixii ay maaragtay beder ka qayb gala nasiibkiisana waa uu leeyahay weeyaan wuu ka qayb qaatay nasiibkooduu leeyahay wixii laga soo helay qaybteeduu ku leeyahay oo haniimo ah ajarkii iyo hawaabtii la helayna qaybtiisuu ku leeyahay maxaa yeele waa la reebaye isagu diyaar buu ahaa inuu baxo oo khaswadii uu ka qayb galabuu diyaar u ahaa weeyaan wakallafa wuxuu kaloo nebiga reebay calayhi salaatu wasalaam calayha ruqaye wuxuu ku reebay aydan sidoo kale usaamata bna zaydin usaamata bni zayd saxaabigaas usaamata bni zayd bni xaari ayuu ku reebay wey tuwufiyat marka ruqaya waa la oofsadayoo way dhimatay qabla rujuucihi sala allahu calayh waali wasalam nabigii intuusan beder ka soo laabanin uusan madiine soo gaarin horteed ayay dhimatay ruqaya weeyaan qaala usaamatu usaamatu bnu zayd baa wuxuu yidhi ataana alkhabaru warkii baa noo yimid oo khabarka u jeedo ay bishaaratu lfatxi furashadii oo gaaladii laga adkaaday iyo nasrigii iyo guushii bishaaradeedii baa madiine noogu timid xiina sawayna aturaaba markii aanu ku ekaynoon ku sinnay atturaaba caradii calaa ruqayata ruqayo binti binti rasuulillahi sal alla alay wasalam ruqyadii nebiga gabadhiisii ahayd markaan qabrigeedii ciiddii ku sinnay oon aasnay markaan duugnay dabadeed markaan duugnay ayaa bishaaradana noo timid in maaragtay nebiga uu soo guulaystoy mushrikiinta laga adkaaday taa weeyaan marka ruqaya sanadkii labaad ayay dhimatay yacni bishii ramadaan dhexdeeda bayna dhimatay weeyaan walama istaqara rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam nebiga markii uu sugnaaday bilmadiinati madiine markuu ku sugnaaday wadma'ana biha uuna ku xasilo muddo joogay weeye buu zawaja wuxuu guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam cuhmaana bni cafaanin radia allahu canhu cuhmaan ibna cafaan buu wuxuu u guuriyey ibnatahu lukhraa gabadhiisii kale ayuu u guuriyey oo ahayd umma kulhuumin gabadha ummu kulhuum la yidhaahdo ayuu u guuriyey maadaama ruqaya ka dhimatay ummu kulhuum ayuu haddana u guuriyey cuhmaan weeye falidalika sidaas darteed baa sumiya cuhmaanu cuhmaan waxaa loogu magacaabay radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdeen bidin nuurayni labada nuur kii u saaxiibka ahaa labada iftiin iyo nuurka kii u saaxibka ahaa weeye waqad baqiyat macahu um kulhuum cuhmaan ayay la baaqi noqotay oo xaas u ahayd xataa tuwafiyat ilaa laga oofsado ayadana fii shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo sanati tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo bishiisii shacbaan ayaa iyana la oobsaday dhimatay yacni nebiga ka hore iyana dhimatay weeyaan wa dufinat marka umm waxaa lagu aasay bilbaqiici meesha maqbarada baqiic la yidhaahdo ee masjidka nebiga u dhow halkaas ayaa iyadana lagu aasay radia allahu canha wey saaa almushrikiina waman macahum ma akrama allahu bihi almuslimiina min alnasri waalfatxi saaa waxaa muruggeliyey almushrikiina mushrikiintii waxaa muruggeliyey iyo waman macahum wixii ayaga la jiray dadkii ayaga la jiray mushrikiinta oo macooda ahaa waxaa muruggeliyey maa shay baa muruggeliyey akrama allaahu bihi ilaahay uu ku karaameeyey bihi shaygaba almuslimiina muslimiinta uu ku karaameeyeyo min annasri waalfatxi guushii iyo furashadii ah arrintaas ayaa murugelisay seebay yacni dadkii ree madiina oo maaragtay fallaaxiintaay u yaqiineen iyo beeraleyda seebay nooga guulaysteen oo maaragtay aan axbaarada ay leeyihiin quraysh oo kale aan lahayn seebay maxamed iyo asxaabtiisa nooga guulaysteen nasrigaas ayaa aad iyo aad iyo guushaas iyo aada uga xumaadeen weeyaan fa akhaduu marka waxay gudogaleen yudabbiruuna yacni waxay guda galeen in ay maxaa la yidhaahdaa yudabbiruuna ay maamulayaan oy dabberayaan ayay guda galeen yacni waxay samaysanayaan mu'aamaray samaynayaan yudabbiruuna inay maamulayaan oo ay dabberayaan makaayida hagaryaal oo muslimiinta la hagarsado ayay maaragtay ayay maamulayaan weeyaan makaa'idaasoo yaduruuna ay dhibayaan biha hagartaasi almuslimiina muslimiinta ay ku dhibayaan yacni waxay guda galeen markiiba siday muslimiinta u dhibi lahaayeen mu'aamaro iyo wax alla waxay samayn lahaayeen inay sameeyaan bay bilaabeen weyaan wayantaqimuuna ayna kaga aargudanayaan minhum muslimiinta ay kaga aargudanayaan arrintaasi mu'aamaraad iyo maaragtay hagarsi iyo lugooyo waxay samayn karaan ayay maleegeen arrintaasay maleegayeen weyaan marka yudabbiruuna ayaga oo maleegayo makaayida hagaryaalo ay maleegayaan yaduruuna biha ay ku dhibayaan almuslimiina muslimiinta ay ku dhibayaan wayantaqimuuna minhum muslimiintana ay kaga aargudanayaan walaakinase allaha allah subxaanau watacaala baa radda kaydahum fii nuxuurihim allah baa radda kaydahum hagartoodii ku celiyey fii nuxuurihim dhuuntooda dhexdooda ku celiyey yani ayaga dib ugu celshay wey allah baa ku celiyey radda allaahu kaydahum fii nuxuurihim ilaahay baa hagartooda ku celiyo waxba uma ayan hirgelin weeya wa ayada almu'miniina allahna wuxuu xoojiyey mu'miniintiibuu ku xoojiyey bifadlihi fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa ayuu rabbi ku xoojiyo ku ayiday wey waxay u dhibeen lama arko waxyaalaha marka ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa qabaa'ilka qaar ka mida qabiilo la yidhaahdo bani sulaym la yidhaahdo oo min qabaa'il khatafaan ka mida oo ayagu ay soo direen baa durbadiiba inay isbuuc ka bacdiba markay beder muslimiintu ka soo noqdeen inay weeraraan damcay muslimiinta ay madiine maadaama hadda dagaal ka soo noqdeen haddaba idinkana si kaflaa ku qabta arrintoodii markii laga war helay waxa weye nebiga ku duulay isagoo laba boqol oo ciidana wato waana uu ka adkaaday waana meeshoodaa guryahoodiibaa lagu qabsaday weeyaan waxay kaloo sameeyeen maka ayaa laba nin mu'aamaro samaysay in nebiga ikhtiyaar lagu sameeyo oo madiine inta loogu yimaado in la dilo si sir ah loo dilo ayay ku soo heshiiyeen tiina ilaahay baa kashifay subxaanau wa tacaala marka arrimihii arrimihiibuu shiikhu nooga sheekeynay taxashada waxaa kulmay ay tajamacow banu sulaymin nimanka banu sulaym la yidhaahdo oo min qabaa'il khatafaan ka mid ah ayaa waxay u kulmeen liaswi madiina madiine inay ku soo duulaan duulidii madiino ayay u kulmeen bacda usbuucin usbuuc kadib toddoba casho kadib min rujuuci lmuslimiina muslimiintii markii ay ka soo noqdeen laga soo bilaabo min ghaswati badrin bader markay ka soo noqdeen laga bilaabo usbuuc ayay rabeen inay madiino ku weeraraan ayay doonayeen qabiiladaas bani sulaym la yidhaahdo oo markaasi waxaa kaloo la yidhaahdaa maye aw fi lmuxarami bishii muxaram ahayd waa dhowr bilood kadib marka ila bishii ramadaan bay beder dhacday markaa ramadaan shawaal dilqacd dilxija muxaram oo kale weeyaan bishii muxaram ahayd yani oo sanati athaalia min alhijra sanadkii saddexaad oo hijrada ahayd bilowgeedii ayay damceen inay soo weeraraan oo madiine ay weerar ku soo qaadaan marka waa shaku raawi imaa bacda badrin biisbuucin isbuuc kadib inay bader tahay wa imaa inay fii shahri muxaram bishii muxaram ahayd oo sanadkii saddexaad bilowgiisii ah labadaas midkood bay goosteen inay soo weeraraan fadaahamahum marka arrintii warkoodi markuu baxay ayaa waxaa weeraray haajamawa waxaa weeraray almuslimuuna muslimiintiibaa banu sulaym weeraray fii manaasilihim intaynan ayagu soo aadin ba ayagii lagu duulay guryahoodii baa lagu weeraray weeyaan wa asaabuu marka nebigaa laba boqol oo ciidana watay markaasuu bani sulaym qabtay weeyaan wa ashaabuu markaasay qaateen oo muslimiintii heleen hanaa'ima xoolo fara badan bay ka soo heleen warajacuu way soo noqdeen ila almadiinati madiinay u soo noqdeen saalimiina ayagoo badbaado qabo bad qabo oo waxba aanan gaarin muslimiintii ayay soo noqdeen bani sulaymna warkeedii oo meesha ku dhammaaday iyo dagaal dambe inay soo qaadaan uma tacaamara waxaa mu'aamara sameeyey oo balaayo maleegi haddana cumayr ibnu wahbin aljumaxi wa safwaan ibnu umaya labadaa nin ninka la yidhahdo cumayr ibnu wahb iyo safwaan ibnu umaya ayaa mu'aamaro sameeyey oo ta'aamur sameeyey maxay mu'aamarada u sameeyeen cala ikhtiyaari nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dilkiisa oo si sir ah loo dilo ikhtiyaalka waxa weeye qofka adoona uusan kaa filanaynin inaad dilayso inaad si siro u disho oo maarata si assinatin la yidhaahdo oo kale waxay dhahaan lagu dilo baa la yidhahda marka sida ay kutubta kale qorayaan waxa weeye waxay yani ninka safwaan la yidhaahday iyo cumayr aad bay hasiimadii qoraysh soo gaartay uga xumaadeen markaasay labadoodii yani cadaawaddii nebiga ay isku saraysteen qol bay weliba isla galeen oo cid og aynan jirin markaasaa wuxuu leeyahay cumayr baa wuxuu leeyahay haddaanan daynta laigu leeyahay aynan jiri lahayn iyo caruurtaa yararkaahoo ciyaalkaa yararkaahoo aan u kasbo oo wax risiq u raadi aynan jiri lahayn maxamed madiine inta ugu tagaan si ku dili lahaa buui markuu arrintii maqlayba uu si sira ula heshiiyoo yidhi haddaan aniga dayntaadiina bixiyo caruurtaadana ay kuwaygoo kale la mid noqdaan oo aan biilkoodii wax walba siiyo ma tegaysaa ma soo dilaysaa muxamed haabuu yidhi waa soo dilaaya ii samee buu yidhi ballanay sidaa ku galeen sidiiba marka uu ku baxay cumayr uu nabiga ku aaday calayhi salaatu wasalaam markuu tegey wuxuu la tegay cumayr markuu meesha tegayey wuxuu u yimid waxaan waxaan madiine u imid buu yidhi dadka aad soo qafaalateen wiilkayga ka mid a ah, in la isiiyo ayaan u imid inaan furtaan u imid inaan xoolahan ku furta baan u imid buu yidhi cumar ibni khataab baa arkay isagoo seeftiisu garwaxsan tahay wuu soo qabtay nebiga loo keenay markii nebiga loo keenaa la yidhi maxaa ku keenay markaasuu yidhi wiilkan aad soo qafaalateen baan rabaa inaan furto marka wuxuu rabaa inuu nebiga gooni ula baxo oo markaasi seeftiisa u adeegsado calaa kulli xaalin markii dambe uu nebiga yidhi runta ii sheeg maxaa u timid waxaa u timid ii sheeg waa ku celiy markaasuu yidhi maya ninkaan un baan wax kale uma iman markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ogeysiiyey wuxuu yidhi adiya safwaan qolkaas intaa isla gasheen arrintaas ma ku heshiiseen oo ma tiri yacni haddaan maanta ilmahaas iyo daynta aynan jiri lahayn waxa weye maxamed waa ka takhallusi lahaa oo isna kaa kafaalo qaada soo ma jirto markaasuu yidhi ha waa jirtaa buu marka wuxuu yidhi shartaasaa u timid ninka la yidhaahdo meeshiibuu cumayr ku islaamay o marka inuu nebiga rasuul ilaahi yahay ogaaday markaasuu yani maaragtay diinta islaamkaba uu qaatay weeyaan marka qisadaas weeyaan ta'aamara waxaa mu'aamaro sameeyey cumayr ibnu wahbin iljumaxi wa safwaan ibnu umaya ayaa waxay mu'aamara ku heshiiyeen cala ikhtiyaari nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga dilkiisa oo si sira loo dilo wa jaa'a cumayrun cumayr baa wuxuu u yimid lidaalika arrintaa dilka in nebiga la dila ihi ayuu ila lmadiinati madiine u yimid oo usoo aaday fa ulqiya calayhi alqabdu waa la qabtay wey waa la qabtay ciidankii muslimiinta qabteen wey markii nebiga loo waahbarahu nabiyu sal allahu alayh waali wasalam nebiga ayaa u sheegay bima ta'aamara calayhi wixii ay nebiga dushiisa mu'aamaro asagii iyo safwaan ay sameeyeen ayuu u warramay saa iyo saa iyo saa iyo saasay ku wada hadasheen labadiinna markaasoo cid kaloo la ogna aynan jirin ayaa rabbi baa ogeysiiyey subxaana wa tacaala markaasuu haa yidhi kolkaasuu fa aslama yacni cumayr ou islaamay oo diinta islaamka u qaatay weeyaan aswatu bani qayluqaac waxaa la yidhaahdaa banu qaynuqaac waa qabiila oo min qabaa'il yahuud ka mid ah yahuudda saddexda qabiilo ugu waaweyneyd ee madiine deganeyd bani qaynuqaac iyo bani qurayda iyo bani nadiira la dhihi jiray qolada ugu horrayso madiine laga raro bani qaynuqaac ay ahaayeen nebiga waxaan hore u soo marnay markii madiine ou yimid cuhuud iyo mawaafiiq inuu yuhuudda la galay oo ay wax kala qorteen ballanay wada galeen in la is ilaaliyo oo ballankaa la ilaaliyo madiine la wada difaaco inaanan qofka qofka kale ku xadgudbin qodobaa la qortoo lagu heshiiyey qabaa'ilkii lala heshiiye bayna ka mid ahaayeen markii muslimiintii ay beder ku guulaysteen ayaa guushii bay aad u naceen bani qaynuqaac oy dhibtay aaday u nacbaystay inuu nebiga guulaysto ayay diidanaayeen markaasay ithaaro bilaabeen iyo buuq iyo qaylo iyo dacaayaad iyo tahdiid iyo wax badanay bilaabeen oo xataa muslimiinta ay hadidaan oo yidhaahdaan siduu shiikhu noo sheegi doono dad iska juhaalahoo aan dagaal aqoonin buu maxamed helay markaasu wuxuu isku haystaa inuu maaratay isaga iyo muslimiintii dad dagaal yaqaanay isku haystaan reebaadiye dad ahoo waxba dagaalka ka aqoonin bay heleen laakiin hadday annaga nala dagaalami lahaayeen inaan rag nahay dad nahay ogaan lahaayeen kalimaad noocaasoo kale ahay suuqa ku faafiyeen markii dambena mu'aamaro kaley sameeyeenoo fitnay suuqii bani qaynuqac ka sameeyeen ilaa nin muslima muslimiinta ka midana la dilo nin yuhuudda ka mid ahna meesha lagu dilo arrintaas ayay maaragtay dhacday markaa kabacdioo nebiga xisaar ku sameeyey waa hareereeyey waxa weeye way isdhiibeen markaasna waa la raro madiina laga raray ilaa halkaa iyo shaam inay u guuraan maadaama ballankii ay ka baxeen oo dil ay bilaabeen iyo maaragtay ballanka baxyo madiine sidaasaa looga raray wey marka ghaswadaas intaan yartaabuu uga hadlaya ghaswatu bani qaynuqaac bani qaynuqaac qabiilka la yidhaahdo duulimaadkoodii lagu duulay ayuu sheikhu ka warramaya uma bader dabadeed kaashafa waxaa daahiray waxay daahiriyeen deh kaashafa waxay muujisteen bimacnaa adharuu wey kaashafa waxay muujiyeen yahuudu bani qaynuqaac qaynuqaac qabiilka la yidhaahdo yani yuhuuddoodii ayaa bishari walcadaawati shar iyo cadaawad ayay muujisteen oo muslimiintii cadowtinimo iyo shar ay u qabaan bay bannaanka soo dhigteen weeyaan markay bannaanka soo dhigteenna fa nasaxahum rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alla wuu u naseexeeyey nasiixuu siiyey fa qaaluu markaasay nasiixadii ayagoo diidan ayay hadal xun ugu jawaabeen nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen yaa muxamadu muxamadow laa yagurannaka yuusan ku kadinin min nafsika naftaada yuusan kugu kadinin annaka adiga qatalta inaad laysay oo dishay nafaran dad koox oo min qurayshin quraysh ka mida inaad dishay ood ka guulaysatay yaysan ku kadinin naftaada yaysan kadinin kuwaasoo kaanuu ahaa akhmaaran kuwa aanan waxba garanaynin akhmaarka hadda waxaa loo jeedaa alladiina lam yujaribu lumuura dad aan waxba kala garanayn oo xarbadii aanan garanayn kuwaasoo laa yacrifuuna alqitaala dagaalka aanan aqoonin inaad la dagaalantay ood ka adkaatay yayan ku kadinin bay yidhahdeen yoosan naftaada kugu kadinin inaka adiga bay yidhahdeen rasuulka ku jeedan calayhi salaatu wasalaam low qaataltanaa haddaad nala dagaalanto oo annaga aana la dirirtaa la carafta waxaad garan lahayd annaa anagu naxnu annagu annaasu inaan nahay ayaad garan lahayd dad inaan nahay dad inaan nahay baad garan lahayd weeyaan hadalkaa tahdiidka ah ayay u sheegeen oy nabiga ku yidhaahdeen ugu jawaabeen salawaatu llahi wasalaamu calayh wa sabara rasuulu llahi sal alla alay wasalam calaa hada aljawaabi wa sabara waa uu dulqaato wuu sabray rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuu sabrayo waa u dulqaatay cala hada aljawaab jawaabtaas xun oo ay siiyeen markii loo naseexeeye dabadeed waa uu dulqaatay waxba kama uunan dhiganin farahu ka qaaday fasdaadat markaasaa waxaa korortay oo ziyaaday jur'atuhum dhiiranaantoodii ay muslimiinta iyo nebigaba ku dhiiradaan ayaa sii korortay mar hadduuba nebiga u sabray waa isku aad bay ugu dhiiradeen waa ku adadkaadeen wey xataa taaruu ilaa ay kiciyaan yani ilaa ay kiciyaan fii suuqihim suuqu bani qaynuqaac suuqooda dhexdiisa fitnatan fitno ay ka kiciyaan fitnadaasoo qutila fiiha rajulun min almuslimiina wa rajulun min alyahuudi fitnadaasoo qutila la dilay fiiha fitnada dhexdeeda rajulun nin oo min almuslimiina ka mid a ah lagu dilay wa rajulun nin oo min alyahuudi yahuudi ka lagu dilay oo markaa dhiig daatay wey marka waxay leeyihiin sida ibnu hishaam oo kaleeto fii siyarihi uu ku warinayo wuxuu leeyahay qisadani marka dilka ahoo suuqa suuq bani qaynuqac fitnada ka dhacday waxa weeye gabar muslimad ah oo yacni maarata munaqaba ahoo wejigeedii daboolatay ayaa nin dahabka dhalaaliyo ayay u timid ay dahabka ka gadanaysay dahabkaasay ka gadanaysay markaasaa mid kaloo dahabka kala shaqaysto suuqii jooga intuu yimid oo yuhuudi ka mid mida ah, gabadhii way fadhidaaye maradeedii darafkeedii hoose ayuu wuxuu ku soo xiray maaragtay fasiletigeedii meesha kore iyadoon ogeyn ayuu kusoo xiray si markay istaagto cawradeeda ay u muuqato daraaddeed buu rabaa oo gabadhii kashifmata buu rabaa cawradeeda bannaanka timaado markii gabadhii ay istaagtay hawsheedii dhammaysatay ay aragtay iyadoo qaawan ay fadhiisato qaylisay baa nin muslimaho suuqi joogay intuu arkay iyo yuhuudkii madaxa ka gooyey yuhuuddiina intay iskugu timid bay ninkii kale muslimkaa madaxa ka jaray markaas wey markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xisaarka ku samaynayo o u imaanayo faxasarahu marka waxaa hareereeyey rasuululahi sal alla alay wasalam ayaa yahuudu bani qaynuqaac ayuu hareereeyey yowma sabti maalin sabtiya linnisfi min shawaal bisha shawaal la yidhaahdaa bartamaheedii shan iyo tobankeedii sanati athaaniya min alhijra sanadii labaad ee hijrada nebiga laga soo bilaabo ayuu nebigana hareereeyey wey markay muddo xisaarka ku jireen shawaal shan iyo tobankee shawaal shan iyo tobankeedii maalin sabtiyabaa nebiga uu ku bilaabay inuu hareereeyo dhinac walba laga maro go-doon la geliyo ilaa bisha dilqacda la yidhaahda ee shawaal ku xigtaa shan iyo tobankeeda ayay xisaarkaas ku jireen marka waa soddon beri taqriiban ayay halka xisaarkaas ku jireen wey wastaslamuu markaasay isdhiibeen bacda khamsati cashara yowman lihilaali dilqicda bisha dilqicda la yidhaahda ama dilqacda qaafka waa la kor dhigaa ama waa la hoos dhigaa bishaas yacni dhalashadeedii laga soo bilaabay ilaa shan iyo tobankeedi laga gaaro markii shan iyo tobankii la gaaray ayay isdhiibeen shan iyo tobankii dilqacda markii la gaaray bay isdhiibeen shan iyo tobankii shawaal baana xisaarka lagu sameeye wey wastaslamuu way hogaansameenoo way isdhiibeen bacda khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood kadib lihilaali dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo shan iyo tobankeediibay isdhiibeen weeyaan faajlaahum markay isdhiibeenoo nebiga xukunkiisa isku dhiibeen fa ajlaahum nebiga wuu rarayo madiina buu ka raray ilaa adricaati shaam shaam magaalada ku taallo adricaat la yidhaahdo ayuu u raray halkaas u guura buu yidhi halkaasay marka u guureen shaam markay tageen adricaat yacni magaalo aysan aqoonin ay tegeen intoodii badnaa marka halkaas shaam baa ilaahay cudur igu keenay ay ku baaba'een wey xayu maata akaruhum halkaasoo maata akaruhum badankoodii reer bani qaynuqaac ay ku dhinteen bacda qaliili markay adricaa tageen kadib wax yar kadibna ay maarata halkaa ku dhinteen wey marka arintaas ilaahay subxaana wa tacaala aswatu bani qaynuqaac hal aayad keliya buu kaga hadlaa oo fii suurati aali cimraan ku jirto ayuu rabbi kaga warramay subxaanau wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam wa bi'sa almihaad aayaddaas ayaa maaragtay ayagaa loo jeedaa lagu odhanaya waxaa ku tidhaahdaa kuwii kufaarta ahaa waa laydinka adkaan qiyaamana naar jahannamo la yidhaahdo ayaa la idiin soo kulmin doonaa sidaa ku dheh baa nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa hadalka hore ay dhaheen yani dad quraysh waxaad la kulantay oo juhaalo quraysh la yidhaahdo yaysan ku kadinin haddaa annaga nala kulmi lahayd waxa weeye inaan dad nahay baad ogaan lahayd abu daauud baa fii sunanihi kusoo warinaayo waayruhumba way soo saareen wy awatu sawiiqi aswadan waxaa la yidhaahdaa aswatu sawiiq sawiiqa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa baashan shurbada la yidhaahda ama mashaarida la yidhaahda ama uujida la yidhaahdo ayaa sawiiq la yidhaahdaa marka maxaa loogu bixiyey ghaswatu sawiiq waxa loogu bixiyey waxa weeye sida uu shiikhu ka warrami doono abu sufyaan markii quraysh laga adkaaday oo ogaaday ayuu marka aada uga xanuunsaday uma markaasu wuxuu galay nadar wuxuu ku nadray inuusan xaasaskiisa marna xaaskiisa u dhowaan inuusan u tegin uusan janaabo ka qubaysanin madaxiisa uusan biyo taabanin ilaa muxamed uu ku duulo markuu cabaar joogay dee ninkii xaasu iskaga baahan yahay marka si uu lqasam uu u sameeyo ballantaas ou galay nadarkaas uu u fuliyo buu dhowrkoonin intuu soo wata laba boqoloo maaragtay fardooley intuu soo watay ou madiino tegey oo xoogaa soo tuurtuuray uu soo noqday markaasaa muslimiintii soo cayrsatay markii la soo cayrsadaybay waxay saadkay wateen oo mashaarida ay ka mid tahay shurbadu ka mid tahay bay u tuureen muslimiintii si ay isaga takfiifiyaan ay u cararaan marka saasay maarata aswat sawiiq loogu bixiye weyaan wa nadara abu sufyaanin abu sufyaan baa wuxuu nadray bacda ghaswati badrin bader markii dagaalkeeda uu dhacay kadib ayuu wuxuu nadar ku galay allaa yamasa inuusan taabanin ra'sahu madaxiisa maa maaun biyo inayan taabanin min janaabatin min ajli janaaba yacni janaabo ou galay darteed inaysanna u taabanin marka rasadaan mafcuulkii hormare ka dhigayna maautana yani faacilkii dabamaraan ka dhigayna wy xataa yaqzuwa ilaa uu ku duulo annabiya sal allahu calayh wasalam ilaa nabiga uu ku duulo madiine ugu duulo inuusan janaabo ka qubaysanayn ayuu arintaas buu maaragtay nadar ku galay wy fakharaja markaasuu abu sufyaan baxay fii miati raakibin laba boqol oo fardooley ah isagoo watay ciidan ah ayuu maaragtay watay sidaasuu maka uga baxay wa aqaara markaasuu weeraray oo yani w yani wuu weeraray wey bilcariidi meesha cariid la yidhaahdo cariidkuna waa ismu maxallin wey ismu makaan wey oo fii naaxiyati lmadiina madiine jihooyinkooda ka mid a ah, madiine naaxiyadeedii ka mida ah, yani maarata jihooyinkeedii ka mid a ah, meesha cariid la yidhaahdabuu weeraray markuu meeshii tegey faqatacuu waxay gooyeen abu sufyaani kuwii la socday aswaaran daydyaal oo min anakhiili timirtii iyo beerihii timirta daydkoodii ayay siwaarkiibay gooyeen weyaan yani wixii ku hareeraysnaa daydadkiibay jarjareen ay gooyeen wa axraquuha markaas waxay gubeen timirtiibay gubeen wa qataluu rajulayni laba ninna waa ay dileen wa faruu markaasay soo carareen intaa markay sameeyeen bay maka xaggeeda usoo carareen soo laabteen wey wa ata alkhabaru warkii ayaa waxa uu u yimid rasuul allahi sala allahu alay wasalam nebiga ayuu warkii soo gaaray abu sufyaan oo labadaa boqol wato inuu timirtiina gubay deydadkeedii iyo beerta deydkeediina uu maaragta googooyey laba ninoo dadka muslimiinta ka midna inuu dilay baa warkii soo gaaray markii nebiga warka uu yimid oo warkii soo gaaray fataaradahum ay fataaradahum rasuulullahi llahi sal alay wasalam nebiga ayaa soo cayrsaday oo ciidan ka soo daba qaatay walaakinahum abu sufyaan iyo dadkii la socday aflatuu way baxsadeen oo nebiga ma uusan qabanin weeyaan markaasay wataraxuu waxay tuureen atnaa'a firaarihim intay ordayeen orodkoodii intay ku jireen ayay kaiiran in badan oo min asawiiqi shurbadii ahay tuureen iyo walaswaadi zaadkii ay wateen ayay iska tuureen maxay u tuureen liyatakhafafuu inay fududaadaan dartii yacnii inaysan cuslayninoo laga daba imaanin daraaddeed bay marka xisaabkii ay wateenba ay u tuureen wey wabalaqa almuslimuuna muslimiintii markaas way soo gaareen nebigii iyo saxaabadii la socotay fii mutaaradatihin abu sufyaan iyo dadkii la socday cayrsigoodii ay cayrsanayeen racdayntii ay racdaynayeen ayay waxay gaareen ilaa qarqarat alkadri meesha qarqarat alkadri la yidhahdo waa ismu mawdic makaan meel ah weeyaan waa un meel adiga madiine aan aada uga fogayn meelaan madiine ka fogayn ayaa qarqarat alkadri la yidhaahdaa ay halkaasay gaaraysay u ceyrsanayeen walaakinahum abu sufyaan iyo raggii la socday faatu way baxsadeen oo nebigiiy saxaabadiisii way ka baxsadeen wey waxamala almuslimuuna muslimiintiina way soo qaateen asawiiqa wixii ay daadseen yacni maaragtay zaadkii iyo shurbadii wixii ay rideen ayay soo qaateen fa sumiyat markaasaa ghaswadan waxaa lagu magacaabay bighaswati sawiiqi ghaswat sawiiq baa lagu magacaabaa waxaa kaloo lagu magacaabaa wabiaswati qarqarat alkadri qarqarat alkadrina waa lagu magacaabaa weya magacaasna waa ay leedahay weya